الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل اللhi وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd cashirkan waa kii sagaalaad ee ka mida min kitaab النikاx waxaynu ku soo jiray mawaanic النikاx baynu ku soo jiray jinsigii labaad baa inoo socday dhexdiisii marka adal isku daba xidhnaa dhexdiisi baynu ku istaagnay marka aan soo raacin wailcabdi addoonka waxaa u ahaaday imra'ataani laba dumar oo guursan kara sidana waa sida ay qabaan baynu nihi saxaabadoo dhan iyo taabiciinta badankood wax khilaafayna ma jiro waxaan ka ahayn maalikiyada iyo daahiriyada iyo bacdu taabiciin oo mujaahid iyo zuhuri laga sheegay saa darteed buu daahiyadu ku ceebeeyeen maalikiyo waxay dhaheen marka ay laba saxaabi ama saxaabo meel maraan waxaad ku eedaysaan bay ku yidhaahdeen laa mukhaalifa lahum haddana saxaabadii o dhan baa meel maray cumar baa xukumay cali baa xukumay taabiciin oo dhan baa isku meel maray maalikiyu maxaad u khilaafteen bay dhahan saxaabi fatwadii iyo aan la khilaafin xujaya aad baa loogu caydhsaday maalikiyu aduu daahiriyana waa qabaan hadagow ayagu waxay rabaan asalka maalikiya badan inay ictimaado oo ah laba saxaabi iyo saddex hadday fatwo iyo qowl ka soo baxo kadibna aan la khilaafin in ka ijmaacaan loo ictibaariyo ninkii khilaafana la tashniiciyo aahiriya ku rafaaday aahiriya ku raaado lagu raaadiy ayagoo aahiriya uma arkaan dawsha ijmac saxaabadoo soddon ama konton meel maray ka dhaqaaqahayaan hawlu taalla maaha marka iyagaa lagu tashniicin jiray hawshii baad ku jirtaane tabdhaha bay yidhaahdeen idan masalada adugu jumhuurtu sidaasay mareen waxayna u cuskadeen alqiyaas alqiyaas in haweenayda looga qiyaas qaato amadu xadkeeda waa nis alaaqa addoonku waa nis ilaagiisu waa nis ciddada haweenaydu waa nis xuquuq badan buu addoonku kaga duwan yahay e, ninka xorka ah marka halkaasay jumhuurtu la aadeen saxaabano macnahaasay fiiriyeen daahiriye maalikiyana ilaaqa qur'aanka fankixu maa taaba lakum min annisaa waa inaga xalay soo sheegay walilxuri ninka madaxa bannaana arbacun afar dumara keliya ayuu guursan karaa faqad oo keliya taana waa masala ijmaaciya dhowr xadiina way ku yimaadeen ilaa lix xadiid ayaa ku yimid oo marka lasu geeyo barhkoodna uba sugan yahay barhna aan dacfigoodu yasiir yahay marka waana masale aan khilaaf aqbalin wuxuu yidhi ibn xasm asagu waxaa khilaafay buu muslimiinta طaa'ifa min arawaafid laa yahbutu lahum ism اlislaam waa runtii maxaa yeelay waxaan ka hadlay nebi muslimiin marka waxyaabahan kale la soo guuriyo waa gadaal wax ka yimid wey qarnigii afraad ilaa saddexaad khilaafkan gadaal ay ka keeneen zaydiyu qaybo ka mida ah, iyo shiicada qayb kami ah, ma jirin rawaafid ayagu weliba kulooda qulaada ah ee la takfiiriyo ayaa warka laga soo guuriya fain nakaxa hamsan shan dumar hadduu guursado macan si wada jir ah batalnaa nikaaxooda wuu burahayaa wey kulligood baa israacahaya maxaa yeele midood ta kama awlaysna wey aw amase wuxuu guursaday fain nakaxa hamsan murataba an isdaba joogta mid buu mehersaday haddana tu labaad buu mehersaday tu saddexaad buu mehersaday tu afraad iyo shanaad buu haddana isdaba dhigoo guursaday falkhaamisatu hiya albaaila wey ta shanaad baa bilaash ah waxba ka jirin nikaaxeedu iyo caqdigeedu ama fa nikaaxulkhaamisati baail waxaa doonta adugu meesha u qadar waxaynu ku joognay marka wataxilu اlkhtu wاlkhaamisatu fii ciddati baa'inin laa rajciyatin halkaasaynu ku taagnay masaladan laba araf bay le araf ijmaaci iyo araf khilaafi darafka ijmaaciga waxaa weeye hadday gabadha aad qabto eed furtay gabadha aad qabteed furtay haddana aad doonayso tii walaashin inaad guursato ama adoo afar qabibaad mid furtay eedoo afar qabay yaa mid furtay markaas haddana tii afraad ba rabtaa inaad guursato labada goorba hadday weli islaanta aad furtay ama ukhta noqoto ama islaam kale ha noqota ay cidda rajciya ku jirto ma guursan kartid gabadha walaasheedna ma guursan kartid mid afraadna ma soo guursan kartid masalada marka daliiluha alijmac alimaam ibn mundir baa soo guriya fi lawsat mujaladka sideeda an boqol iyo afar ibn cabdilbar fi listidkaar jamaca min alfuqaha baa soo guursha ijmaca marka ijmac maxfuuda wey idan ciddadu marka ay ku jirto hadday cidda rajciya tahay oo laa rajciyatinta uu ku yidhi daliiluha waa alijmac labada maslna way wada socdaan la soco hadda wa taxilu waxaa bannaan alkhtu gabaadh in lawalaal in la guursadaa bannaan maca alkhti haa wey walaasheed baad soo furtay walaasheed baad guursanaysa wاlkhaamisatu fii ciddati baa'inin mid shanaad in la guursadaa bannaan weeyo yani tii la furay baa la xisaabahaya la soco ee ma aha afarkuisii joogtay baad shan ku dari ma ahe waxaa wey tii la furay yaa la xisaabinaya wاlkhaamisatu baa bannaan fii ciddati baa'inin mid baaintood alaaqeedii alaaq baynuna kubra baan hadda loo jeedaa suqra xataa ma aha suqra xataa sida wadaaddo badan ay ku tagaayaan wadaadda waa isla mid suqraayo kubradu albayuun suqra de waxaa weeye waa islaanta aadan ku noqon karin laakiin aad meher cusub ku mehersan karto bayuun suqra baa la yidhahdaa ama albayuun waa islaanta aadan ku noqon karin xaggana aadan guursan karin xataa tankixa zawjan hayrahu labadaa macnaa kala jira almuhim marka waxaan ku uri rajciyatin dawilah wa alijmac amaa midda ciddada baa'inka ku jirta waa masale khilaafiya masale khilaafiya annaga shaaficiyada ah iyo abu cubayd abu hawr iyo jamaaca min asaxaabati wataabiciin ayaa qabna alaaqa baainka inuu la mid yahay ciddo dhammaatay ciddo dhammaatay inuu la yahay mar haddii islaantii aad ku furtay saddex ama lababa aad ku furto ciddadeedii aadan ku noqon karin cafan ciddadeedii ay dhammaato waa isku baan taagannahay islaamda lagu furay dalqad iyo mid laba lagu furay oo ciddada dhammaatay iyo mid saddex lagu furay oo alaaqadi baan yahay ciddada baysan dhammaanin waa isku mid baan taaganahay tanna kuma noqon kartid middanna kuma noqon kartid bijaamici ana kula minhumaa laa rajciyata laka fiihima halkaas anagu maraa ayib alaaqa baayinka hadda loo jeedana waa midkaas kubra ka suqraha khilaaf baa ka taagan in badan jumhuur ahlicilmi waxay qabaan tarjumaha cilm waxay qabaan islaantu haddii la furo alaaqaas baa-inku dooniba ha noqdee ciddadoon dhammaanin ma guursan kartid ciddadoon dhammaanin ma guursan kartid bay qabaan ukhtana kuma bannaano khaamisana kuma bannaano ilaa dalaaqu ciddadiisi ay dhammaato halkaas iyagu u badan yihiin madhabkaas marka jamaaca min ahlcilmiga ku tagay waana sida saxaabadu u badan yihiin waana madhab alxanafiya wاlxanaabila waa sufyaan athawri sidaasay mareen iyo waxay leeyihiin alaaqa baayinka wali waxaa socda aaaru nikaax baa socda marka macno ma laha hargooda ciddadu ukhtana ma guursan kartid khaamisana ma guursan kartid ilaa ay dhammaato raadicada ciddadeedii oo ukhtadii ciddada ay dhammaato iyo halkaasi taagan yihiin inqiaaul cidday shardinhayaan annagu waxaan leenahay dalaaqun baa sharda inuu yahay dalaaq baa'in ah oo saddedyada dhammaadeen idad haddaba hadday doonto ciddada ha bilowdo oo kowba ciddada ha ku jirto saddexdaa marka daraftay kuu noqotay nin alaaq baaina wax ku xidhahaya nin inqidaa'ul cidda wax ku xidhay iyo mid mujmac oon khilaafba ka jirin oo rajciyada ah annaga iyo marka xanafiyo waa ogtihiinoo waa dagaalanaa mar haddaan dagaalanno masaladan alaaquulbaa'inka waxaan isku haynaa asal baan isku haynaa asalka waxaa weeye xanafiya waxay taagan yihiin iyo xanaabilo wada socda gabadha walaasheed ma guursan kartid ilaa walaasheed ciddadeedu ay dhammaato tii afraadeed furtay booskeedii mid kale kuma soo bedeli kartid ilaa ay tii afraad ciddadeedu dhammaato waxayna ictimaadeen asal la yidhaahdo alistidlaal biaar shay calaa wujuudihi hayga raadkiisa shayga raadkiisa ma la dariishan karaa calaa wujuudi اlmuahir waa asal macluuma طibiyaadka muxuu ahaayey tajriibaadka culumta sharciga midda caqliga meel walba loo isticmaala alistidlaal biahar الshay calaa wujuudihi wujuud اlmuahir remiyigu wuxuu ku yihi albacratu tadul cala اlbaciir wاlأharu yadul cala اlmasiir marka marka samaau daatu abraaj ardu daatu fijaaj maysan tusin ala laiif اkhabiir yani wax la yaqaano wey dhakhaatiirtu hadda way ku baarahayaan heerkulkaada dhiiggaada calaamaday ka helayaan calaamadda marka waa leeyahay calaamadan waxaa iska leh cudurkii hebel ahaa haddaba cudurkaasaad qabtaa bay ku leeyihin maxay daliishadeen cudurkaa waxyaabuhu keeni jiray bay daliishadeen marka xanafiya iyo xanaabal waxay ka duuleen asal la yidhaahdo alistidlaal biahari shay calaa muairihi ay calaa wujuudihi hayga inuu joogo haygii raadkan dhali jiray ama keeni jiray inuu joogo halkaasay ka duuleen waxay ujeedaan ciddadu waxay dhaheen waa aar min aahaar nikaax alcidda waa aar min aahaar nikaax aalaaq waa aar min aahaar nikaax inta marka raabicadu ama ukhtadu ay ku jirto ciddadii weli waxay ku dhex jirtaa fi nikaax waa islaan mehersan bay ka dhigan tahay istidlaala lilcidda oo aarki ah calaa wujuudi اlmuairi oo nikaaxi ah ay fahateen baan u malay asalkaasay xanafiya ka duuneen marka falaa yajuusu ukhto in la guursado oo walaasheed la furay walaa khamiso in la guursado oo raabiceed la furay ilaa ay dhammaato ciiddadii ay dhammaato inaad garateen bay la tahay annagu waxaan le ka daaya saameeye annagu waxaan leenahay alasl waa maxay ictibaaru اlusuul lalaaaar annagu waxaan leenahay asalka waxaa wey in la ictibaariyo usuusha aaaarta aan la ictibaarin ictibaaru اlusuul lal aahaar haddii aydan yeelin baa nidhi sida inqalabat اlxaqaa'iq haddaad tidhahdo aarki haddii la helo shaygii wuu joogaa muairkii haddii aarka la waayna muairkii waa maqan yahay ood iskaga dhejisaan wujuudan waa cadaman aarki iyo muairkii shaygii iyo raadkiisii waxaa ka dhacaysa inqilaab اxaqaa'iq inuu taabici mabuuc noqdo mabuucna taabic noqdo annaguna baasha waan dhan baan ka rogna soo ma jeedaan waxaan leenahay asal waa maxay waa anikaax ciddadii iyo alaqii hawlahanna waa maxay waa aaaru nikaax asagii ma burmsema buri wuu buro alaaq baaina gabadha dhagaha loo geliyey marka waxaan leenahay alcibratu waa ictibaaru اlusuul lalaaaar wailaa inqalabat اlxaqaa'iqu aaaran ba isu bedeli nikaax idhannaaba marka aahaar noqonaya aduu asalkaasoon isku hayno la yaqaano khilaafiyaadka ayay masaladu u aan iskaga tago masaladu marka qaybna waa ijmaaci qaybna waa khilaaf waa idin kala sheegay lanta waidaa alaqa hadduu furo alxuru ninkii furay alaaan saddex buu ku islaanti aw ilcabdu baa furay laba dalqood bu asagoo ilan leeyahay laba dalqood buu leeyahay kitaabalan ay ku iman doontahay lam taxila lahu islaantuu furay ooma bannaano xataa tankixa ilaa nin soo guursato addoonkuna tuu furee laba dalqood ku furay ooma bannaano ila way ka dhammaatay asagu dalqadiisii ilaa islaan saddexaad ilaa nin labaad soo guursada islaanti kii xorka ah ee islaanti saddexda u dhammeeyeyna ma guursan karo ilaa uu nin uu soo guursada islaanti qowluhu tacaala fain طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah taasaa u daliilah alaaqu marka khilaafkiisa hadee alaaqii majmuucaha iyo kii mutafariqahaa iyo hawlihii lagu dagaalamay saxiix bukhaari ka muraajacaan kutubtu waa ina khilaafiyaadka hadda waxba kuma shuulimayn oo watakiiba ay libadho biqbuuliha xubinkeeda taranka gabadhaa dambe gabadhaa la furay ee ninka dambe guursaday a la socohaata gabadhii adugu aad furtay ee ninkii kaaga dambeeye wa laga hadlaayo xubinkiisii taranka ah iyo keedi watakiiba ay libadho biqbuuliha xubinka taranka xashafatun xashabadu waa xubinka taraga ragga qaybta hore aw qadruha haddii intaaba uu go-an yahay haddii markii la gudahayaba intaa la gooyey ila dadba ay ka maqan tahay qadru lxashafa waa in xubinka taranka uu galo bishari اlintishaari weliba iyadoo uu soo jeedo xubinkaas oo uusan jiifin oo hurdo aysan hayn iyo wasixati nikaaxi wa bishari sixati nikaax nikaaxa uu ku guursada islaanta oo u galmoonna waa inuu nikaax saxiixayo on faasid ahayn wa kowni wa bishardi kownihi miman yumkinu jimaacuhu waa inuu yahay mid u galmoon kara islaanta laa طifla ilmo yaroo sabi aan ahayn cala اlmadhabi sida lagu tegay fiihina fi اlmasaa'ili almadkuura masaailka la soo sheega waa maxay bishard اintishaar wa صixaة الnikaax wa kownihi miman yumkinu jimaacuhu saddexdaa masalo ujeeda ayb laa طiflan wuxuu kaga ixtiraazay muraahiqa midka xiniya guduuskee weli aan aan qaan gaadhina dhowriyo toban jirka saddexiyo toban jirka toban jirka ah wixii rag raadinhaya isagoona raadinhaya indhaha taagahaya ka hadduu guursado u galmoodo idan waa xataa tankaxa zawjan hayra way sooga ama ifli macrur ah oo hayr wiilirba ah wuxuu garanba aan jirin kaasuu waxba kugu xalaal noqon maayo marka shuruud buu istaba dhigay sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah xataa tankaxa zawjana hayrahu nikaaxaasi cinda jumhuur ahlicilmi waxaa weeye waa nikaax maca alcaqdi maca alwad xataa tankixa labadii macne ee waa luqe iyo mee waa sharci laisku hayay ee annaguna meesha nikaax ku yimaado aan caqdi ku xambaari jira ilaa fi hada almawdic aayaddan mooye nikaax walbo qur-aanka ku yimaado waxaan ku xambaraa caqdi aayaddan xataa tankixa zawjan hayra waxaan ku xambaraa caqdu maca wain jumhuur ahlicilmi marka taasay ka wada socdaan wax khilaafay ma jiro oan ka ahayn laba wadaad xasan albasri asagoo wuxuu idhi ilaa uu guursado oo uu galmoodo oo weliba uu biyo baxo bishari اlinzaal buui abadan galma bes yumkin buui toban jeer hadduu u galmoodo weli ku xaal kuu noqon mayso ilaa biyo ka yimaadaan lanna biyaha cusaylaa ah, buui waxa macaanka iyo dhanaanka lehe waa intan buui intaa yartae bidiqda awey ah haddii meesha aysan jirin waxba ma jiraan buui eh, bidaliil wiilka yarkee kuraygaa xubinka taranka maantood hadduu islaan kula rafto macno ma laha waa un geed meel lagu garaacahayo laakiin markay biyaha yimaadaan ayaad kala duwantiin adiga weyn iyo ilmaha caruurta ah marka xasan isagu wuxuu ku baalaga fii taxqiiqi shar saciid musayib baa isagu darab istaagay wuxuu ihi maya guur basaa la rabaa waxaan la rabaa guur keliya halkaasoo isaguna maray ayb qowlka saciid musayib waa shuduudaad baa lagu tiriya shuduudaad baa lagu tiriya saxaabadiibuu khilaafay adiladiibuu khilaafay xadiid cad buu khilaafay cabdiraxmaan bn zabiir islaantiisii gabadhii rifaac alquradi u ay kala tageen kadibna nabiga usoo dacwootay nabi allow rifaac ay qabi jiro waan kala tagnay kadibna cabdiraxman bn zabiir baan guursaday waa zabiir zubayr ma aha waxay tihi maa macahu ilaa hudbat thawb waxba ma hayaa tiri waa allow sahal alya all nabig waxaad rabtaa inaad ku noqoto soo maha ninkii xariifkaa ah ee gogasha ku fiicnaa walle inaadan ku noqonayni ilaa xataa taduuqi cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki waad garanaysaa idan waa caddahay galmuu nabigu sharday sal ly slam waana xadiidkuba xasan basri ku dhegan yahay wey marka qowlka ibnmusayib waa shaad wa bihi qaala aa'ifatu min alkhawaarij aa'ifatu min alkhawaarij ayib saa darteed mudru tacliiq wuxuu idhi wsunaةu haabitaةu yustaqnaa biha camaa siwaaha iska daa warka khawaarij iyo warka ibn musayib cirka geebo xadiidka markuu daliisha marka xasanoo meel ku dhuftay saciidoo meel ku dhuftay iyo muslimiinta intoodii kale dadku saasa loo kala tegay takama waa iska taqiiq un weeye watakiiba biqubilaha xashafatun aw qadruha bishardi اlintishaar maxaa yeele haddaan xubinku taranka kacsanayn maaha de galma taas taa galma lama yidhahdo ujeeddadii la rabayna meesha ma taalo wasixat الnikax khilaaf baa ku jira waa isagu yihi fiihinna calى madhabi fiihinna alimaam shaafici qowlkan waa qowlkiisii jadiidka ahaa ama qadiimkii qadiimku wuxuu qabaa nikaaxa faasidka ah ee galmada wata in gabadhu ay ku xaal noqonayso islaam baa saddex ku furtay gadaashaabaa nin gursaday nikaaxan shuruuddiisii dhammaystirayn ama arkaantiisii ama waxsi ka yahay kadibna wuu u galmooday waxay la mid tahay xataa tankixa zawjan hayrahu bay la mid tahay waxaana sidaa qaba wadaadkii taabiciga mxuu ahaa xakam bn cutaybat alfaqiih ba asaguna qaba waana usuushu tay keenayso lianna shubhat الnikax waxaad soo marteen kanikaaxi صaxiix nikaaxu shubuh wuxuu la axkaam yahay sida inta badan ee nikaaxa صaxiixa ah kitaab اlbacna waxaad ku soo marteen qaacidada ahayd wafaasidu kuli caqdin ka صaxiixihi ayb marka ciddaa ka laazim mehermaal baa ka laazim xuquuq badan baa ku xidhan oo ilmihii saa ku dhashay nikaaxu shubhahaasi waa ilmo nasabkiisa uu sugan yahay marka adugu qadiimka iyo wadaadka taabiciga ibnu mundirna wakhtalaa ahlcilmi fi dalika bu awsadka uu kaga hadlay masale masale khilaafiyad tahay marka taas waa waa waa meeshaas wa kownuhu miman yumkinu jimaacuhuna waa sidaa waa in haddii asagu ninka guursada zawjkuna uu yahay gabadha mid u galmoon kara ilaa xataa taduuqii cusaylatahu weeye ayb laa طifla calى اmadhabi fiihina saddexda masalaba saddexda masalaba waa sidaa cala madhab buu ka cabiro waa tarjiix uruq baa ku jirtuu leeyahay laakiin sida hadda un kutubta sharxaad ku arkayso laba qowl baa ku jirta laba qowl baa ku jirta cala اmadhab waxaa laga cabiraa markay ikhtilaafu اlasxaab fii xikaayat اlmadhab asxaab اlwujuuhu iyo ardaydii shaafici markay isku maandhaafaan sheekhu meesha muxuu ka qabaa imse qowl baa ku jirta imse ariiqana saxa maye kana saxa ayaa tarjiixa la yidhaahdaa almadhab waa kada tarjiixu ariiqin calaa ariiq laakiin markay qowlaan ku jiraan waa la yidhahdaa jadiid iyo qadiim baa loo ama fiihi ahar iyo daahir baa laga cabira marka insaa laga cabira fiican laakiin ma aqaan wuxuu imaamku sidaa u yahay walow nakaxa aan ka gudubna hadda muxalilkiibu u gudbay muxalilkii ayuu u gudbay walow nakaxa hadduu islaan guursado bishardi idaa waطi'a طallaqa markaad guursato hari waa inaad furto ku guursato walow nakaxa imra'atan way bishar maca shari idaa waطia naakixu markuu u galmoodo islaamta alaqa inuu furahayo aw masabaanad inay ka baainayso ka fanaynayso kaa go'ayso saadaad u guursataba ood u galmootaba way kaa furan tahay marna asagaa fur laleeyahay oo fal baa laga rabaa marna waxaa laleeyahay otomaatig waa inay kaaga furanto aw falaa nikaaxa oo bishardi bishari falaa nikaax ama markaad islaanta guursateed u galmuuto wax guuraba kuma hayo nikaaxba ma jiro saddex shardoo isdaba taagta baala nikaaxaasi waa buraya ma asaxaayo wa fi taliiqi wa fi ishtiraadi taliiqi wey furid sharditaankeedii qowlun baa ku jira qowl ba wuxuu odhanayaa yasixu annikaaxu wa yabtulu shard qowlba wuxuu odhanayaa shardi faasid ah oo caqdi saxiixa la xidhiidhsaday weeye shardiga aynu burinno caqdigana aanu saxiix yeelno qowlka warkiisu war sahlan ma ah oo qowlku wuxuu leeyahay wa fi taliiqi qowl fii sixatihi waay fii sixati mxuu alcaqdi maca buطlaani الshardi meher maal baa waajibaya lanna waa shardi faasid oo qaaran lacaqda falam yabطul bihi ila shuruud qaacidatu shuruudna waad soo marteen sidoodaba dib ogu noqda halkan markuu maraya damiri wadaadkaas masaladii taxliilku iyo hawlaheediibu hadde ka hadlay marka aad ba ugu raftay qaabaan wanaagsanaynba ugu rabtayoo ibnu taymiya ku gadaal xooray oo xerta ibnu taymiya galay oo uu kala tuurahaya intii subkii uu meelaha ku sheegsheegi jiray unbuu soo guuri waxaan weliba dee oo kaba liidata subkibaa dhaamabe qadiyadan marka qadiyatu taxliil waa qadiyad dhib tan yay ku shardiga asagu ama muxallal ha noqdo ama yuusan noqonina waa shardi faasida islaantu markaad guursato ood u galmato waad furaysaa shardigaa ma soconayo markaad guursatood u galmooto way kaa furanta automatic shar asaguna jira maaha nikaxba kuuma hayo mid asagu jira maaha iskii marka u yimaad asagoo madax bannaan oo hadda gabadh walaasha aad nin ugu meherso nikaxa faasid wey waxba kama jiro ayib lanna waa shardi ka imanaya muqtada alcaqdi waad soo marteen shardigaana asaguna waa baail caqdiguna waa faasid oo buraya cuquudda wuu baabi'iya horaan baad soo marteen haddii laakiin uu yahay midkii maxalalkahaana nafsa shay saxaabadu iskumaysan khilaafin inuu yahay baail faasida zinaa ah, aan waxba ka jirin ibraahim anakaci wadaaddo dambe oo taabiciina ah, oo saddex iyo laba la gaadhsiiyo ayaa khilaafka keenay axaadiituna sidaasay ku cadda xadiidka waxaa ugu caansan cbdlah bn mascuud kii jaab bn cabdilaahi alansaari kii cali bn abi aalib kii cuqbat bn caamir aljuhani kii muxuu ahaayey eh, ibnu cumar axaadiis badan baa ku timid abu hurayra ilaa kulli waxaad ku marteen sunanka axaadiistaas midka cali midka بن mascuud midka jaabir cqbaة بn caamir abu hurayra kulli sunankay ku jiraan nasaa-i abu daawud iyo tirmidi kulli waa wariya ibn maajaba ayib saxaabadu ragga ugu adkaa waa saddex saxaabi cumar iyo cuثmaan iyo eh, ibnu cumar cali baa asaguna soo raaco go-aano adag kalaha lacana allahu اlmuxallila nimanka ugu daran ee meeshan ugu ba-an ee ku liitana waa laba madhab waa daahiriye iyo shaaficiyu lanno shaaficiyadu iyo daahiriyadu markay joogaan cuquudda waxay u dhow yihiin xarfiyiin weeye xarfiyiin macaanida iyo muxuu ahaayey daraa'icda ma qoraansadaan markay weliba marayaan cuquudda khaasatan baabu nikaax iyo buyuucda waad soo martay marmaley ayagii qaacido dhan lahaa caqdigu ma macnaha laga eegi mise siiqada ayaa la eegaya waan soo marray sax wey laakiin hadda warkii meesha laguguma soo qorhayo waa niman kalea ku wata sheekh batarow niman kalea ku sita ayib marka ayagu waxay taagan yihiin madaahibta kale maalikiyada xanaabilada xanafiyada qayba ka mida iyagu qayb innaga nala socdaan waxay leeyihiin shardigani saddex mid un wey inuu caqdiga ka horeeyo inuu la xidhiidsado inuu ka dambeeyo midka ka dambeeyo waa waba kama jiraan caqdiga mar hadduu dhacay hari dambe ma yuair wax aba wabu tatirinayaan maba jir iska tuurkaa marka ila waa suwarkii suuragelaysay shuruuddii marka soo hadha waa labo shardi ka horeeyey caqdiga iyo mid la xidhiidhsaday shardiga la xidhiidhsadayna asna inuu mufsid mubila yahay isna waa bilaa khilaaf waa ka wada socona soo ma aragtid walow nakaxa bishard idaa waطia alaqa aw baanat aw falaa nikaaxa baala waa ka wada socona taas maxaan isku haynaa shardiga ka horeeya caqdiga wadaadkii iyo wadaaddii iyo reerkii rabay reerkii dib laiskugu wixii baa lagu waxaa la yidhi islaantani oday hore furay baa laba in lagu celiyo aduguna xoogo shilimaad lagu tuuraaya caawa la aqalgal kadib mare aroortii waa inaad furto hawshaa masuugna haa miiqa haysanaysa intaa bas meesha waa lasoo fadhiisan wadaadka geesa waaweyn oo la soconna hawshiyaal sheekhow ninkan wadaadka gabadha ku meheriy annagaa markhaatiyaalkaa in hebel hebel wey qac aalubeydka iyo awliyadu iyo kan wax meersanhaya waa isla ogyihiin hawsha laakiin yaan wax ogeyn hadduu doon ha ogaado almuhim miyaa la sheegay cinda alcaqdi shardigan mar haddaan caqdigii iyo markii la meherina aan la soo qaadin wax dhiba ma laha anagoo qabnaa shaaficiya haddaan nah haadihi hiy ahaahiriyatu albaxtatu ayib marka taasaan qabnaa xanaabiliya maalikiyo iyo xanaafta inta la socota iyo jumhuur salaf oo saxaabada waxay taagan yihiin shardiga saabiqa waa kalmuqaarin ashardu saabiq almacruuf waa kalmuqaarin shardi laisku og yahay oo loo soo sansiniyey oo loo golxaadhay oo muddo dhan loo gorgortamahayey oo kadib wadaadkii uun meesha fadhiya laga qariyey iyo mid la sheegay maxaa udhexeeya muxuu yahay waxaa la yidhi waa jumuud aan loo baahnayn marka waa laisku baaba'shay meesha halkaasay ku xidhan tahay aad waxaa u naqdiya masalada ibnu taymiya fii kitaabi bayaan اdaliil calaa buطlaan الtaxliil ibnu qayim kitaabka iclaamka ah meel buu kaga socdaa wuu soo celceliya weliba hal meel intuu boqol safx kugu cadiyo doona ku soo noqdaa masalada ugu dheer baama inay tahay iyada iyo sida daraacidilay taaro balayday oo xiyalka ta qayb ka mida wey saxaabadu go-aanka adag ka qaata cali baa ka mid ahaa cumar baa ka mid ahaa wallaahi laa uutaa bimuxallilin walaa muxallalin lahu ilaa rajamtuhu buu odhan jiray ilahay baan ku dhaartay haddii la ii keeno muxallil kii wax bannaynhaya weeye meelaha laga soo qabtay iyo muxallal lahu waa kii ninkii wa loo banaynhayay ilaa rajamtuhu dhagax baan ku waazaani ayuu odhan jiray sayidina ibn cumar asagu qiso dheer buuba leeyahayba qiso dheer buu leeyahay nin baa u yimid wuxuu ihi walaalkay ayaa islaantii furay aad buuna u rafaaday caruurtii wuxuu ku rafaadsan yahay aniga waxaan doonahayaa inaan ajir ka raadsado asagoo in ogeyn waxba ka warqabin islaanta intaan shukaansado oon la heshiiyo oon mehersado markaan wax yar qabo inaan u furaan rabaa say caruurteeda iyo ninkeedii guriga ugu noqotee ibn cumar oo ka warran buur waa shardi aan la sheegin soo oo weliba afka aan laga sheegayn oo xataa aan laisku ogeyn muxuu ku jiraa uun ninka wax guursanaya keliya niyadaysa ku jirtaa wuxuu yidhi ma banaana laa yajuus ilaa nikaaxun can ragbatin wa khibطatin guur iskaa u damaaciday ood u doontay oo adugu aad ah raadsatay min guur hawlka aad ku wadato ma bannaano haddaad diidda buuhi innamaa kunaa nacudu haada fii caddi rasuulilaahi sifaaxan xilligii maxamed kan waxaan u naqaana aad sheegayso zino iyo macsiyo mid kalea u yimid oo yidhi abtigay oo waayeelah oo haddee waalid iska ah yaa islaantii isku dhacay isku xanaaqeen baa uu gurdumiyey odaygu waa raaadsan walbahaar meeluu fadhiistuu leeyahay nin maxaa la ninkii mxuu ahaa naag la furay maxay tihi fadhi oomey maxay yidhahdeen naag la furay fadhi oomey kii furana fookaneebay dheh naag la furay fadhi oomeyaal kii furayna fookaneebaale yani wuu fikiri wayo fedhaa boodaysa <laughs> fadhiisan maayo almuhim abtigii baa dhibane waxaan rabaa bui inaad nasaanta guursado anu furee say kula tahay ma banaana bu waa zina fi caddi rasul saasayna ahayn halkaasu marka wasagu uu la maray aarka waa aar saxiixa bayhaqi abaraani fi اlawsat xaakim baa soo saara dahabi ibn cabdilhaadi kulli way saxiix yeelaan sheekhalbani irwaaga bayhaqina xataa uu salimay inuu aar sugan yahay cali sidoo kale cumaan sidoo kale way ku dagaalami jireen ibn cumar baa intuu aabbihii dhintay kadib taasoo kale loo keenay aabbahay maanta hadduu joogo buui ayada idigu rajmin lahaba la rajamahumaa wuu yaqaanaa masale banaan iska taallay ahayd masalada maxalka iska ilaaliya guur ma aha waa qurub nijaasa diinta shuqulkuma laha wadaaddaha iyaduna ijtihaadan bay ku khaldameen in lagu raacana ma saxsano hallayska ilaaliyo sidaa darteed dadka la yihahdo waa nasoo dhiman iyo dadka masaakiinta maxalka lagu lugeeya soo ma taqaanaa wadaad sharaf loo qumano geesa waaweyn waxii maxal dhahima torri buu gelinhayaa ma ogola dadka hadduu xukuman yah xalaal yahay maa dadka xukuman lala aado miskiin naftu hayse iyo qisaa dhacda waagii sayidina cumar nin miskiin aho dir qacatayn la odhan jiray oo masaajidda ka tugsan jiray baa jira iska miskiinah markaasaa qolyaha islaam baa waxay tidhi haddaan maanta islaam kugu meeriyo berrina aad furto xoola intaa intaasna lagu siiyo caawal aan la aqal gasha ka war wuxuu hi maxaan ku diidi waaba hawl fiicane eh. waa islaam hawsha soo diyaaranaysa reerkii bay u geysa waaa leey haddee waa kane eh, ninkan ninkiibaa islaantii lagu meheriyey habeenkiibuu la seexday islaantii baa ninkii caalaha qabee xunkahaabay ka heshayba nin khataro wuxuu noqdo ku fiican xisaabaha ku fiican buu noqdo waagii marka la baryey waagii markuu baryey baa albaabka lagu soo garcagoobo haddee waan isku ogeyn islaanta inaad furtee iska dhaqaaqa orad wuxuu yidhi ayadaa la hadla iyada wax weydiiya ille waysog waxay tihi waagu markuu beri way ku iman doonaan hadday ku dhahaan fur waxaad tidhaahdaa ayada weydiiya intaan nooshaayna ay furan bay jir kumana qasbi kara wuxuu naanuu reemiyi baan ahay meelahan ka tugsada haddii reerka weydilhayaan nin leeyahay cumar baa joogay tir oon saa agtiisa haddaan loogu dulmi karine adugu haddaad shikido cumar u carar bay tir intaad nooshahayna dalaaq yaan lagaa maqlin markaan nabad noqona anaa ah, ku masruufi doon ku biili doona tii reerka nabad wey waagu markuu beryo odaygii iyo reerkii o dhan haye labagoodlo waxaa la yidhi islaantii daaqadeena maqashii wuxuu yidhi ayaday ku xidhan tahay ifur hadday tidhaahdo haddaan idiin dalaaqahayaabu na ifur dhaa la dhihi maayay ti maanaa horaan ba idin yidhi igu xidha soo idigu maydan keensanin la hadlaytaa isaga la heshiiye iskala heshiiye markii loo hanjabay cumar buu u tegey cumar isla marxale aroos ku galay dhibkaas haysta sadde cumar hawsha markay gaadhay waa la kala fiibay odaygii zawjkii reerko dhan waay hawshaa shuqul kuma dhihin baano maya waxba dhaga dabeer lagu maqal bay dheh ila bakooraa taalle iyo lama dhowaan karo waagi dambe wadaadkii remiiga ahaa oon khamiisi dhar quruxsan salaadaha shanta waqti tukan haya yuu cumar arki jiray ilaahu adaa u gargaaray buui anuguna ii gargaaray ninkaa miskiinka baahidiisi dhibkiisa kama warqabin buui laakiin qaab kala u noolaysatay wakaa ninkoo galabkina wuxuu xidhaa eh, labis isku joog cusub aroortina isku joog cusub yaa siinhaya gabadh fiican buu helay odaygii sakaraadka ah ee jamca dhowrka ahaa wayba ka nasatayba ay ka nasa ya caqduhu waa saxiix cumar wuu saxiix yeelay tacsiiran ya xadiidku waa dhacfi iska sheega ma ahee adigu kaa fayow yahay adigu kaa fayow yahay xadiidka dib duruqdiisa u fiiri maxaa tiri sheekh e haye shardigaas sayidina cumar wash marka loo odnaa ka ugu feermeeyey waxay dhahen wadaad waa maxay waa tacsiir iyo cuquuba wey soo kii nabigu xukumay sayidina cumar muusan burinin dalaaqu halaat muxuu ku sameeyey in الناas اstacjaluu fii amrin kaana lahum anaat falow amdaynaahu calayhim faamdaahu calayhim maxay tahay waa tacziir kana waa sidoo kale culimmadu leeyihiin ayb waa saadaad shaaficiya waay qabaan waxay qabaan inuusan furmayni hadduu soo ku dhegsado dhowdha ma furhayo ma furmayso ma furmayso inaad furto mooya de see ku furmi inaad furto ma see waa hadda aan ka laga hadlaya matiga waxaa weeye hadduu intii lagu heshiiyey saa ku furo islaantu ninkii hore saa xaalomagu noqon baa laga dagaalama mooyeene naagti lagugu meheriyey way kugu mehersan tahay wax kaa furi karana ma jiro arkaantiisa ya hardi muqaarina kan ma ahayna wuxuu ahaa shardi saabiqa maxaa idinku dhaca idinku hadde ma idinku maalikiyati mise shaaficiyati amba kuu sheegay saxaabe madaahib afar hadda ka hadlayna ma shaafici baa tahay mise maaliki baa tahay kulli ma timiya <laughs> ka socon waa tahay sayidina ibni cumar wuxuu odhan jiray waxaa la weydiiyey kow rabba hadday toban sana isqabaan sanad isqabaan muxallil mahulahaas oo islaam intii laba maxalay oo loo soo furay buu dib u guursaday wuxuu laa yazaalaani zaaniyayni wain makataa cishriina sana idaa calima allahu annahu yuriidu an yuxillaha lahu mujeeda labaatan sana hadday isqabaan bui waa zaaniyey marba haddii niyadaad ku haysay aad u banaysid ninkii hebela islaamtu ha ku noqote kuwana ka sugaya sayida ibn cumar hawsha ayada aan ka socona qadiyadda ay iskaga tagno faslun fi ljinsi الثالث fii mawaanici الnikaax waa maanic الriqi wاlmulki kii saddexaadaan marayna haweenaydu hadday addoon tahay ama la leeyahay inaadan guursan karin ayb laa yankixu الrajulu ninku ma guursan karo man ymlikuha aw bacdaha haweenay adugu aad leedahay oo addoontaadi ah ma guursan kartid nikaax iyo caqdi kuma xigi kartid milkilyamiin oogu galmo suriyayso aday kuu taallaa aw bacda ama barhkeed aad mulkisan tahay barhkeed aad mulkisan tahay yani waa mubacad haweeney mubacada oo rag isla leeyahay mushtaraka nikaax ma qabanaya wey waxaa u daliila qowluhu tacaala wاladiina hum lifuruujihim xaafiظuun ila calى aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum dumar la guursado xaraa'irya wuxuu ka hadlay iyo kuwo milkulyamiin loogu galmoodo faman ibtaغىa waraaءa dalika faulaaئika hum اlcaaduun ninka yidhaahda addoon baan guursanayaa isaguba uu leeyahay wuxuu gelahayaa min alcaadiin aayaddaasay u daliishadaan wadaaddu waxay labadaa suura la sheegay suura saddexaad lama yeeli karo wixii addoona milkilyamiin wixii xaraa'ira nikaax addoontu mar baa la guursadaa laakiin bishuruud oo suuratu nisaa ay sheegtay waan gaari doonaa hadda waa maxay laakiin waa addoon mamluuka laka kullan aw bacda ama adaa wada leh ama sheer baad ku leedahay nikaaxdii ma asaxa wadaadana waxay la aadaan tanaaqud baa ka imanaya axkaamu lmulki iyo axkaamu nikaax baa ka imanaya aayadda in la qaato kadibna tacliilka laga dhigaa wanaagsan markaad addoontan milkido ood milki aad ugu galmoonayso waa addoon adugu aad leedahay ood ku tasarufayso oon dalaaq lahayn oon mxuu ahaaye lahayn mxuu ahaa qasam aan lahayn oo habeen dhax aan kugu lahayn xuquuqdii zawjalahayd aan lahayn wey waa milkigaadi markaad tidhahdo waan guursado waa mankuuxo waa xaasna xuquuq bay yeelan marka xuquuq almilki milki اlyamiin iyo xuquuq الnikaax baa istacaarudi lamana jamcin karo waxaa wey marka waa in la boriyo aayaddana asal u ah walow malaka hadduu hanto zawjatahu xaaskiisa aw bacdaa barhkeed buu hantay islaanuu qabay buuba yeeshayba addoonnimo u yeeshay dhaxal bay ku soo gashay maala ama waa loo hibeeyey ama waa la siiyey wixii gacan ku soo geli karta aw bacd ama barhkeed baطla nikaaxuhu guurkiisi waa buraya ay infasakha nikaax nikaaxi waa burayaabaa loo jeeda wa bihi qaala makxuul makxuul ashaami sidaasuu ku tegey cali bn abi aalib asagu wuxuu odhan jiray sidaa ku fur mayse la odhanaya islaanta aad qabtayba hadday gacantaada soo gasho addoon kugu noqoto ama barhkeedba aad mulkido nikaax iyo milki milkulyamiin ma kurmi karaane waa waa burahayaa waxaa kulmaan leenaha annagu acaf iyo aqwa nikaaxa aqwa ah milkiguna waa acaf xaggee acaf ku yahay iftiraashka iftiraashka midna caqdigu ku xoog badan yaho nikaaxa caqdigu ku xoog badnaa waynu soo marmaynaya ayib idaa mar hadday kulmeen kii maxaa la tuurahaya acafki baa la tuuraya acafki baa la tuuraya acafki marka yaa tuuray aqwihii baa tuuray الاftiraش bmilk اليميin ba أقوى min الاftiraaشhi bالنikاح marka saas u turaya infasaka الnikaaxu marka waxaa u sugnaanaya alwaطu bmilk اليmiin ba ku qabaaya saasaa noogu qabnaa cali mطaل wuxuu ihi ma burahaye fur baa la odhanhaya labada aar oo ka makxuula shaam iyo ka caliba saciid mansuur baa wariya saciid mansuur baa wariya cubaydالlah بn cutbata iyo nakacina waxay odhan jireen Eh, islaantuna waa lamid islaantu hadday hanato nin iyadoo adoonbaa nin baa qabay markaasuba adoon u noqdayba ama barh bay yeetay ama kulligiiba yeetay nikaaxi wuu burahayaa iyo ma ahe waa calaa nikaaxihimaa inay fasakhataa mooye <clears throat> walaa tankixu ma haweeney ma guursato ninkii aan ka tagno habeeneydii walaa tankixu ma guursato haweeney man tamliku aw bacda haweeney nima iyadu leedahay ma guursan karto waaba addoonkeedii say u guursan haddee ama barhkii bay leedahay ama barhkii ay leedahay ayb maslada marka iyado ijmac baa u daliilah daliiluhu alijmac hoosta labtirkoodaad waxay leeyihiin tanaaqud baa ka dhexeeya bayn axkaami اlmilki wa axkaami annikaax daliilkeeda waa alijmac ibnu mundar baa soo guuriyey ajmaca ahlulcilmi calaa ana nikaaxa almar'ati cabdaha baailu ahlcilmi waxay ku ijmaaceen bu calaa ana nikaaxa almar'ati cabdaha baailu mujaladka sagaalaad safxada toban iyo toddoba awsadka cumar bn khaaab khilaafadiisii ayaa xajka asagoo soo xajiya waxaa la yidhi gabadh islaan heblo caabido waxaa joogta addoonkeedii qabta islaantii buu u yeedh mabal war sidaa iyo sidaa wey oo maxaad rabtaa waxay tii ilaahay sooma dhihin waladib lfuruuj maxaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum waxay tii ninkanaaga milkiga ku jiraa aw maa malakat aymaanuhum bar hadda ii galmoodo anna aan u galmooda maxaa dhibo jirta sayd cumar oo bannaanka marbad inuu rajmiyo dumcayo dhagxaal buu soo urursaday wuxuu ii qoda halkan addoonka asagu hadda waa hadda goor guur ma ridanin macduur ayadii madacu inuu rajmiyo waa laga qabto waxaa leeyihi waa jaahilade iska daa wuu cudur daaray wuxuu yidhi haddaan mar damba kaa maqlo warkaas dhagax baan kugu dilahaya markaasuu wareeg sod soo saaray laa yankixuhaa bacdahu muslim buuri addoonkaa dabadii wax guursan kara islaantan malaha mamnuuc wuu tacsiiray marka arin la ogolyaha hawshaa ma waa masale ijmaaciya saxaabadu iyo taabiciintu hawshaa muran kaba qabaan marka teesku keeni haddee ismaba keenaysa caqlixumadeeda gabadhu waxaa ka hoos baxay addoon aad leedahay ood meesha doonta u dirayso ood beeraha ku fallood garaaci waxaa doonta ku samayn haddana xuquuqu zawj xaggee see la isugu keenahaya na inaan kuu galmadaan rabaa kaale furaashkeeda ugu yidhna orood beerta qod bay tiri ayy seen dhahnaa nabig wuxuu ku yidhi ninkuu duxaaskiisa firaashka ugu yeedho diiddo maxaad tidhahdeen lacanat almalaa'ikatu xataa tusbix soo wuxuu yidhna waa kuu baahnay balkaale markaas waxaan tagtay dee orm soo xaaq oo guriga qaw oo haddana meehebla tag caawa guri xataa ma iman karti waana addoonkeeda la xaq bay ogule inay sidaa tiraado asna xaq ba ogule isu keena marka waa yahaye wax soconaya waa maaha marka saa darteed ba ahlcilmiga ku ijmaaceen ana nikaaxa almarأaةi cabdaha baail marka sidaasay maslada ku dhisanta bacdiguna marka waa qiyaasu cala اkuli waa isku mid hadi waa isku mid ayb ya ayadda nikaaxa ma sheegida mogta maayad mada nikax sheegta waladiina furuujihim xaafiduun bay tiri ilaa calaa aswaaj oma malakad aymaanuhum cumuumka aayadda maxaad u qadanaysaan seed u qadanaysaan ayb hooyada oo murdacaaday gacantaa soo gasha ka war ma xoroobayse wax qawa xoroo ma jirta mau galmoonaysaa sayidina cabdillah mascuud bay kula murmin aayadda markaasay ka xanaajiyeen maalin markaasuu tuxanaaqay buui waina jamalaka mima malakat aymaanaka u galmo buui kii la murmay harti u watay wuxuu ihi hartigan waa mimaa malakad yamiinuka ka farxala buui iska ilaaliya aayaddu cumuumkeedu waa makhsuusun bilijmac cumuumkeedu cumuum makhsuusa weeye dhowr lagu khasay marka iska ilaaliya khalad bay gashay wax lagu cudurdaray ka mid tahay ha shubha gashay saasay kaga badbaadday xadka laakiin askugu dhawaanina ukhta murdaca hadday milki gacantaas soo gasho maxaad ka leedihi ma xoroobayso man malaka daa raxmin maxram baa la yidhi mogta tan daa raxim ma aha xadiidka hadii lawaba sugan yahay niman baa ka warmay sixadiisii marka uktuka min aradaaca ummuka min aradaca hadday midkii min adoonnima kugu soo gasho ma u galmoon oo dihi ilaa mxuu aha ilaa calaa aswaajim aw maa malakat aymaanuhum hawshaa ma soconaysa iska ilaaliya mhm. mhm. mhm. uktuk xagee ka tahay صaxiix aayaddan milkiyimiin tiri waad leedahay maxaa lagu samay صaxiix adna tan daliil baa kaa saaray khayr insha allah aa ka socodhaa walaa yankixu اlxuru ninka xorkaa ma guursan karo amata hayrihi ruux kale addoontii ilaa bishuruuطin shuruud afara mooyee shuruudda afarta saddex naakaxay u laaban midna addoontay u laabanoo diinteeda ah addoonta waa inay addoon muslima ah tahay وmن lm ystطc minkm طوla an yankaxa الmuxsanaati الmuؤminaat famima malakat أymaanukum min fatayaatikum الmuؤminaat والlah aclam biimaanikum bacضكm min bacض ayb waxaa laga rabaa marka min fatayaatikum الmuؤminaat halkaasaan u laabanaynaa iyo dalika liman khashya اlcanata minkum وan tasbiruu min nikaax alima khayru lakum inaad iska adkaysataan ood iska sugtaan baa idinka khayr badan intaad addoomma guursan lahayde aartaa hari saddex waxay khusaysaa naakixa halna wuxuu khuseeyaa addoonta la guursano waa inay muslimo tahay shuruuddii afartee sheekhu tirinaya iga dhegaysa marka waxaan kaloon u daliishanay qadiyadda ayada xadiid laga wariyo muxuu ahaa nabiga xasan albasri u wariya mursal hoostu ku sheegay wadaadku bahaqina wariyo ana rasul nahaa can an yankaxa alamata an tunkaxa alamatu cala alxora in addoon laga dulguursado mid xoro lasii qabay marka wuu ka aamusay behaqina waa ka aamusa waa mursal buuri daahirulkitaab baana taageeraya wadaadka muxaqa waa ka aamusay laakiin wuxuu ihi maxasam waa munqaicun fii mawdicayni halig runtii wadaadka ibn culaya warinaya ismaciil ibn culaya xadaanii man samica man samica alxasan albasriya ana rasuul اllah marka waa munqaطicun fii mawdicayn ibn culay wuxuu yihi xadaanii man samica alxasan xasanna wuxuu leeyahay can rasuuli اllah maraasiil xasan waa min aضcaf اmaraasil ba lagu tiriya wadaadana waaba yar difaacan wamaca dalika waa munqaطic halkaas ibn culayna man samica xasan buu hi asna waa munqaطic marka fahuwa haaliku ibn xasan baa ka garle bayhaqi ayb taa hadda waa taabici waa cali iyo saxaabo dhowr ah ra'yigoodu wey waxaan ka hadlay xadii marfuuc aynu ka hadlayna adiga ooaad anlaa yakuuna waa inuusan ahayn ninkaa guursanaya naakixa adoonta guursanaya taxtahu hoostiisa xuratun gabadh madax banaan xuradaasoo taslixu u suubata lilistimtaaci in loo galmoodo oo wixii dumar laga heli laga helo waa shari ayb iila waxaa la yidhi walaa hayru saalixatina waana hoostiisa ahayn iil leeyahay waa inuusan xor qabin islaan xora ah waa inuusan qabin ama ha noqoto saalixan lilistimtaac oo isla weynoo qaangaara ha noqoto ama ha noqoto hayru saalixa marba haddaad gabadh xur qabto addoon ma guursan kartid buu qiilku leeyahay walaa hayru saali ama waa sagiiru ama waa radqaa ama waa haddee wixii la halmaala ayib qiilkaas ugu labadu israacinaya maxaa jira liiطlaaqi nahyi baan la taagana liiطlaaqi nahyi waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaat ba muxsanaadka lama kala qaadin baan leenahay muxsanaadka lama kala qaadin muxsanaadkan hadda waxaa loo jeeda alxaraa'ir alxaraair almuminaat ixsaanku labuu noqdaa cifo iyo muxuu noqdaa iyo xornimo macaani kalena waa la sheega labadaasaa de u caansan qur-aanka iyo sunada marka la marayo marka waxaan leenahay lama kala qaadan ama ha noqoto saalixa lilwai walistidaac ama hayru saalix ilaaquu ku dhaganya shardiga saddexaad cafwan wa an yacjiza wa inuu ka cajizo shardiga labadan dhahe wa an yacjiza can xuratin taslixu horta waa inaadan gabar xora qabin o midka labaadna waa in aad kari weydo gabadh xor inaad guursato wa an yacjiza can xuratin taslixu lilnikaaxi wاlistimtaac waman lam yastadi minkum tawlan taasaa laga qaadanaya qiila waxaa la yidhi aw laa taslixun waa lamid waxaa shardia ah inaadan guursan karin in xoro inaadan qabin waa shari xaggana aadan guursan karin ama ha noqoto saalixa lilistimtaac ama ha noqoto hayru saalixa qiilka siduu asagu u markaa sheegay qiilku markuu asagu soo ilaqa nahyiga iyuu ku dheganya laa tabi marka ama maba heli kartid weydayba ama meherkeed baadan bixin karin hadee wadaadana nagu khilaaf maslada nagu diidan oo maalig oo kale isagu ma shardinhaya awrku xanafiyaduna islaamnimada ma shardinhayaan wadaadana way cagsiyaan waay dhahaan xanifyadan islaamka shadin maaligna wuuusan shadin dawlka iyo awoodda falow qadara hadduu karo calaa haa'ibatin calaa nikaaxi haa'iba islaan maqan guurkeed buu awoodaa xallat lahu amatun baa u bannaan inuu guursado in laxiqahu hadduu ninka haleelaya mashaqatun daahiratun dhibaato muuqata fii qasdi ay islaamta raadinteeda magaalooyinkan aad joogtay adugu matal haweenku qaaliba k ka sare tuulo fogba waxaa laguu sheegay islaan aad guursan kartoo xor ah islaanta inaad aaddo ood midda addoonto ood u safarto oo haddaad dhib badan kala kulmayso addoomaha meesha joogaad iskaga habsanaysaaba ku haddii laakiin mashaqo daahira aysan jirin waad baxaysaa فلو dر haduu koro lى نkاح اaب عaن البلد أو في مسافة بعيدة xalت lahu ninka waa u banaan amatun baa u banaan in laxiqahu hadduu haylaya ninkaasi naakixa ah mashaqatun daahiraة fii qasdiha ay qasdi اlmarأة alhaa'iba biاlkhuruuji ilayha aw masakhaafo uu ka cabsado zinan uu ka cabsado muddata muddata safari ama wuxuu ka baqa intuu sii socdaba inuu zina ku dhaco addoommaha uu sii marayo guursanhaya marka mashaqadaa lama xamili karo weeye laa xaraja wey marka iyo laa junaaxa ka shaqaynaysa marka ayada usuusha shareecda weyneyd baa markaa la aadahaya walow wajada xuratan saddex shardi baynu laba shardi baynu maraynaa kii u dambeeye labaad furuuciisii baa socota walow wajada hadduu helo xuratan buu helay bimuajalin bimahrin muajalin islaan xor u helahayaa oo gursan kara oo tidhi maalan minirka waan kaa sugi ee igurso ama isgurso dhowr kadib baa kaa sugahaya ile marku waa laisku dhegi jiray waag malayn walow wajaduu xuratan hadduu hel bimuajalin aw biduuni mahri milin ama mahri milka wax ka yar ka helay islaan jaban buu helay falasaxu waxaa weeye xillu amatin fi luula addoon in la inay bannaan tahay filuula ay fi lmasalati اluula oo waa maxay waa markuu helo xoro ku hora meher muajal ah maaa berri inay kugu dhegtaa laga ya haenku a dhaqankaas iska leeyihiino markaad isku dhacdaanba or xoleygiisi inay ku tidhaahdo yaa laga yaaba ama ay kugu mana sheegato kasooreegu maaha ma aha eh, meelka dib kaaga dhiga adoo oo islala weligaaba marka n kaa garhsuran marka taa marka si minada looga cararo daynna aadan qoorta u gashanin hadhowna aan cubuda lagugu boodin addoon iska guurso duuna aaniyati masale labaad kuma banaano inaad addoon guursato maxaa yeel orradda ku helaysaa biduuni mahri lmatl ad mrmlku ma adaa isdil ad le hadhowda ku hanjabto qiimo yar baad u hesho adaa isbahdil ad leeda anu maxaa khuseeya adaa dhulka isdhagaaya qayrkii boqol kun baa lagu guursadaa labaatan baad ugu heshay meel bannaan dee maanaa ku siray indhahda shan ahay adaa gebgabahayaad leedahay oo labaatanka ku ordahayay marka weli waxaa kugu taagan baaldhowr baa kugu taagan midnana ma jirto dhibna kuma hayste marka ayadaa ma guursan kartid addoon ee islaanta xorada waxaad ku guursanaysaa biduuni mahri اlmili ayib shardigii ah, saddexaad wa an yakhaafa waa inuu ka zina daalika la laga soo hadlay liman khasha alcanata ay zina minkum midkii zina ka cabsado wey markaad guursan waa inaad zina ka baqayso falow amkanahu hadduu u suurogelayo tasarin addoon inuu galmoodo falaa khawfa fi اlasaxi tasari waa maxay waa addoonaadaan mehersanin bimilki اlyamiin inaad ogu galmo tasaruguna wuxuu dheryahay owlaha kale waa addoon sidii xaraa'irta loola dhaqmo guri baa loo samayn waa la asturi waa la xijaabi biilkeedaa la sin islaan ahaan baa laga dhigahaya laga ilmo dhashado taasaa tasariga asalkeeda la yidhahdaa minasiro oo jimaaca laga keenay iyo mae minasiro oo atabawu bimakaan baa laga keeno in manzil loo sameeya laga keenay baa lagu dagaalama falow amkanahu hadduu u suurago tasarin falaa khawfa cabsi ma jirto fi laga cabsado mar addoon baad haysata guri kuu degan ood biil qaadatee maxaad zina oga cabsan meesha ayadaa khawfa fi lasaxida waxaa ka fiican cibaarada muxararka la yidhi falow amkanahu tasarin falaa yankixu اlamata buu yidhi saasaana sax ah lanna khilaafku kuma jiro fi lkhowf wuxuu ku jiraa fi tasari waa mamnuuc qaطca inaad addoon guursato addoonaad suriya ka dhigata adaad heli karto ood u galmooto maba bannaan inaad addoon guursato qaطcan marka meelaan khilaaf ku jirin buu imaamku khilaaf geliyey saa darteed cibaarada raafici baa ka fiican falow amkanahu tasarin falaa yankixu alma khilaafku fi nikaaxi اlama wa cadam nikaaxya baa laga soo hadlahaye ma aha fii khawf الzina marka imaamku qaabkaas u taxwiiliyey meeshuu fi aصi ka cabirana rawdaha wuxuu ka cabiray biاlmadhab falaa khawfa fi اlmadhab buu ka cabiray saasaana rawdaha sida ku qoran baana fiican bay leeyihi shardigu u dambeeye afraad saddexdaa waxaa loo firi naakixa ninka guursanaya addoonta waa inuusa islaan xora qabin waa in uu ka cajiso gabadh xor a guursigeed iyo kharashkeed saddex waa inuu zina ka cabsanayo hadduu sabri karo addoon guursan maayo iska sabrahaya wa an tasbiruu khayru lakum taa wey addoonta la guursan marka ayadu waa shardiga laga fiirinaya mankuuxada addoontee waa islaamahabaa shardi ah inay muslimo tahay min fatayaatikum اlmuminaat baan ka qaadan daahiriya qolyaa nagu diidanoo aayaddii kale u booda iyagu ayb uxila lakum alyوم uxila lakum الطayibaat وطacaamu اladiina uutuu اlkitaaba xilu lakum wاlmuxsanaatu min اlmuminaat wاlmuxsanaatu min اladiina layidhi utaab marka xataa adoon kitaabiyad ah oo muxsanad ah waan guursan karaabay taagan yi islamkooda shardi maayo bu halkaasay ku boodeen wa islaamaha baa la shardiyaa wa taxilu inay muslimo tahayna waa shardi naska qur-aankana caddeeyey farqi baana udhexeeya addoon muslimadahi iyo addoon gaalo ah wa taxilu eh, lixurin wa cabdin kitaabiyeyn amatun baa u bannaan addoon kitaabi ah iyo xor kitaabi ah waxaa u banaan adoon waa isku diin hadde iyagu waa isku qurub waa isku rag cala axiix haddaynu qabsan wataxilu amatun kitaabiyatun cala asaxiixi waxay u bannaan tahay lixurin iyo wa cabdin kitaabiye xor iyo addoon yahuud iyo nasaara ah waxay guursan karaan weeye addoon ayadna yahuud ama nasaara ay guursan karaan cala sax haddaynu qabsan oon waxba nagama khuseeyo maadaama ay diinta ku siman yihiin oo haddaba maxaa taxriim iyo saxiix oga hadasheen iyo taxriim waxaan leenahay hum mukhaatabuuna biaxkaami bifuruuci الshariica laa licabdin muslimin fi lmashhuur adoon muslim oma banaano inuu guursado adoon yahuudiyada ama nasraaniyada laa licabdin muslim ay laa taxilu amatun kitaabiyatu licabdin muslimin wey adoon muslim oma banaano cala mashhur hadaynu qabsano maxaa yeelay cilaة اlmanci kufrigeeday ahayd idu waa kaafiro waa islaamaba shardi ahaa asaguna waa mslim marka waaan leenahay isbahdili wman bacduhaa raqiiqun ka raqiiqatin bay latoo tahay fii jamiic shurub waman bacduhaa raqiiq addoontii barhkeed barhna waa ka xor barhna waa ka addoon waa mubacadadii ka raqiiqatin ay kaamatin kaamilatin fi riqi bay la mid tahay fii jamiici shurub ee loo shardinhaya ninka guursanaya saddexda shardiga naakixa iyo shardigii mankuuxada laga firin wey falaa yatasawaju alxuru biha ilaa bishuruud buu sheekhu ujeeda walow nakaxa xorun amatan bishardihi uma aysar wuxuu ihi walow nakaxa xorun nin madax bannaan hadduu guursado amatan addoon buu guursado bisharihi bishardi nikaax oo afarta shardiya soo marteen hadda maca shardi uma intaa kadib addoontii intuu guursada kadib buu aysara tanaaday ama hodan noqday aw mase nakaxa xuratan xor buu guursaday addoon buu qabay markaasuu hodan noqday ama asagoo addoontii qabay islaamta kaloo xora guursaday labada masalaba lam tanfasikh اlamatu addoontu markaasi fasakhmi mayso tii la nikaaxeedii baa soo hadhi tii la nikaaxeedii baa soo hadhi addoontuna milkulyamiin baa lagu galmoon maxaa yeeley waa inaga soo maray caqdu nikaax iyo milkulyamiin xagga caqdiga waxa og badnaa idan nikaaxi baa soo hadhi nikaaxii addoontan uu burahayaa waxayna ku soo haraysaa milkilyamiin bay ku soo haraysaa ayb waxaan hoosgelinaa unadhaa mxuuha yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi اlibtidaa baan hoosgelinaa furuucda masalada ay ka mid taha lagu tiriya walow nakaxa xorun amatan bisharطihi uma aysara aw nakax xoratan lam tanfasikh lam tanfasikh alamatu marka halkaasaa la hoosgeliya marka waad ku soo maray ixraamki iyo ciddadu ixraamkii iyo ciddadu waad ogtihiin haddii adoo islaan qaba oo aad xarmato cumro ama xaj xarmato ixraamkaas iyo cumrada iyo xajkaa nikaax waxba yeeli maayo yamnacu fi libtida waa ujeedaa laakiin adoo muxrim ah islaan ma guursan kartid adoo muxrim ah muxrimad ma guursan kartid laguma guurin karo xalaal ma guursan kartid marka alxaju wاlraam alcumratu wاlxaju ama ixraam oo dhan ba wuxuu yamnacu ibtidaء nikaax laakiin ma manciyo dawaamka nafs alqadiya islaan muctadaa lama guursan karo intaan ciddo tirsanaysa dalaaq cafwan meher ma qabto lama meherin karo laakiin islaan mehersan haddii wadu shubo loogu galmoodo ciday tirsan marka yuktafaru fi اdawaami maa la yuktafaru fi اlibtidaa alciddaة wاlixraam iyo waxyaaba badan lamida waa maanicatun fii caqdi الnikaaxi wabtidaa in la bilaabo laakiin caqdiga oo jira hadday ku soo darido ma buriso mana kala goyso ayb tanna waa lamid tanna waa lamid sidaasay leeyihin walow jamaca hadduu kulmiyo man laa taxilu lahu اlamatu xuratan waamatan bicaqdin baalat اlamatu la xuratu fi اladhari saasuu wadaadkuu leeyahay wuxuu kulmiyey manduu laa taxilu aysan u banayn lahu alamatu ninka nimay addoon u bannaanayn waad soo martina waa ninkii islaan xoro qabay ama islaan xoro guursan karay ama zina aan ka cabsanaynin ayb ninkaasay ayay u bannayn nimaysan u bannaanayn oo xor qaba xorna guursan kara zinana aan ka cabsanayn yaa halmar wuxuu wada guursaday addoon iyo gabadh xor ah eh, alamatu cafwan xoratan waamatan bicaqdin ku kulmiyey oo say u suuragelaysaa kaan yaquula alcaaqidu zawajtuka bintii waamatii buuli faqaala qabiltu nikaaxahuma idan waa maca soo maahaad oday baa wuxuu ku uhi addoontaydii hebla ahayd iyo gabadhaydii hebleed baan kuu wada guuriyey asaguna wuxuu yidhi waa kaa guddoomay guurkooda labaduba bicaqdin buu ku jamciya baalat waxaa buraysa alamatu nikaaxu ama burahaya ayib maxaa yeel lintifaa'i shardiha iyadu maba asaxaynaan guurkeedu leanna shuruuddan meesha ka maqan ninkanban inuu guurkeedu u bannaan yahay ma aha ayib lalxuratu ay laa nikaaxu lxurati filaada ma burahayo ma burahayo maxaa yeele iyadu wax maayac ah oo diidahaya ma jiro wey oo waxaan leenahay caqdigaas isaga kulmiye ma aha shay xaaraana shay xalaal ah waxaan waa qowla tafriiq safqa furuucdeeda ku jirta qaacidaan kusoo maray baab riba soo ma garanaysaan qowla tafriiqa waxaa looga jeeda caqdigu inuu kulmiyo iyo safqadu shay bannaan iyo shay aan bannaanayn hadda maxay kulmisay ninkii la yidhi waxaan kuu guray addoontaydii iyo gabadhaydii asna waan wada aqbalay guurkoodii iyo nikaaxoodii waa caqdi isu keenay shay aan bannaanayn oo nikaaxul ama ah iyo mid banaan oo nikaaxulxor ah marka labada qowl baa gasho adharku wuxuu idhi kii xumaana waa ka kac kii ficnaana waa okay buu idhi wallahu aclam ya waxbaan ka tegey